بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وهو إساق الحكم وحكمك وجازمه حكمك كيس جازمك إن لم يقبل هدون أقبل tagayuran doorsoon hadduuna aqbalin fa cilmun fa huwa cilmun cilmi baa la odhanayaa wa ilaa haddii kale waa hadduu toorso doorsoonka aqbale eh factiqaadun ictiqaad weeyi saxiixun saxiix ah in daabaqa hadduu waafaqo wa ilaa haddii kalese fa waa ictiqaad faasida wa gayruuljaazimi a kayrkii dannun danni iyo male weeye wa wahmun wahmi iyo ismoodsiis weeye wa shakun shaki weeye qofku uu shakiyo li'annahu isagu raajixun waa mid xoog badan waa danniga eh ow marjuuxun waa mid daciif ah waa wahmiga eh ow musaawin waa mid musaawiyo la siman waa xaway shakiga eh falcilmu cilmigu xukmun waa xukun jaazimun jaazim ah oo laa yaqbalu aan aqbalaynin tagayuran doorsoon aan aqbalaynin fa huwa cilmigu nadariyun waa nadari ee ma aha daruuri yuxaddu waana la xadi fi lasaxi qowlka sixada badan qaala almuxaqiquun waxay yidhaahdeen muxaqiqiintu walaa yatafaawatu ma kala tago ilaa bikahrati lmutacalaqaat mutacalaqaadka fara badan mooyaane waaljahlu jahliguna intifaau lcilmi waa cilmiga oo anfooma bilmaqsuudi maqsuudka loo cilmi yeesho fil asaxi qowlka sixada badan wasahwu sahwiguna alghaflatu waa halmaamid can ilmacluumi shayga macluumka a laga sahwiyo oo la halmaamo waxaynu ku soo dhex jirnay muqadimadii waxaynu soo marnay tasawur iyo tasdiiq labadaa qodob aynu soo marnay atasawur wa tasdiiq labadaa qodob ayaynu soo tilmaanay tasdiiqa ayay inoogu dambeeyey waxaynu nidhi wabihi tasawurun bitasdiiqin wabihi ay macahu maca xukmin idraagu markuu maca uu yahay maca tasawur markuu yahay maca xukun markuu yahay waa tas waxa weeye tasawurun bitasdiiqin tasawurun bitasdiiqin baynu soo marnay oo tasawur iyo tasdiiq wada socda ayaynu soo marnay wa huwa alxukmu waana xukunka iyo nisbada taamada aka loo yaqaan tasdiiqa ayaa la yidhaahdaa alxukmu sheekhu isaga ayaa ereygan yar ku daray ee wahuwa alxukmu ah waa siyaadooyinkii sheekhu uu keenay halkaa wahuwa alxukmu markuu yidhi waxaa haddaba laysku qabtay talow tasdi marka laga hadlayo tasdiiqa tasawurku muxuu u yahay majus buu u yahay oo tasdiiqa sidiisaba waxa weeye nisbada taamada ah iyo tasawurka labadaasoo laysku geeyey ayaa tasdiiq laysku odhan oo tasawurku sidiisaba waa juz-u tasdiiq tasdiiqa qayb ka mida ama shadru tasdiiq qolooyin baa saa ku tegay qolooyinna waxay idhaahdeen may ee tasawurku waa shardu tasdiiq oo tasdiiqa ka mid ma aha laakiin shardi buu u yahay oo haddii aan tasawur meesha oolin suurtagal ma aha sinaba in la yidhaahdo tasdiiq baa yaalla tasdiiqna ooli maayo kol hadduuna tasawur meesha oolin wuxuu yidhi isagoo mas'aladaa ka hadlaya oo taa tilmaamaya ayuu yidhi wahuwa tasdiiqu alxukmu waa xukun xukunka ayaa tasdiiq la yidhaahdaa ama aynu nidoo dee nisbata ama ah nisbada dhammayska tiran sagaal iyo labaatan qaybood ayay nisabka gaadhsiiyaan qolooyinka falsafadu laakiin nisbada nisbatu taamo la yidhaah ee oo masaajidkani inuu ballaadhan yahay ood garata ah ama masaajidkani inuu yar yahay ood garata ah nisbadaa taamada ah ayaa tasdiiq la odhanayaa oo shardigeeguna uu yahay tasawur inuu ka horeeyo de horta waa inaad masaajidkii garataa masaajid sidiisa waa inaad utaqaan oo ballaadh sidiisa aad utaqaan tasawur bay noqonayaan masaajidka iyo ballaadhkuba laakiin isyeelashada ay isyeelanayaan ee masaajidku uu ballaadhka yeelanayo nisbadaa ayaa la yidhaahdaa nisbo taamaah oo tasdiiq lagu tilmaamayo wa huwa alxukmu waana taa uu sheekhu xukunka ku tilmaamay haddaba xukunka ayaa noqda xukum jaazime iyo xukun hayru jaazima baa xukunka loo qaybiyaa xukunkaa ama ha ahaado menfi oo aad tidhaahdid masaajidkuma ballaadhna ama ha ahaado muhbat oo aad tidhaahdid masaajidku wuu ballaadhan yahay xukunkaa menfi iyo muhbatkaa tidhaahdaba waxaa la yidhaahdaa waa mid jaazima iyo mid hayru jaazima halkaas ayaynu ka bilaabayna wajaazimuhu xukunkaasaa jaazim iyo hayru jaazim u qaybsamaya xukunku wuxuu jaazim noqdaa shay waajibiyey markuu meesha yaal ama waa xis xisiyan buu u waajibay ama caqliyan buu shaygani ama caadiyan kuu dooniba ha noqdo masalan nina taqaanoo cabdilaahi la yidhaah hadduu ku hor joogsado ood sidaa u hor taagan tahay kani inuu cabdilaahi yahay isagu ma garanaysid jawaabtu waa nacam ninkaniyo cabdillahi inay isleeyihin ninka fadhiya cabdillahi inuu fadhiyaan arkaysa ama maxamed inuu fadhiyaan arkaya haddii eeg eh, xukunkaasi waa jaazim miyuu aqbali karaa in la yidhaah kani maxamed maaha waa cali xukunkaasi ma jaazimba mise waa hayru jaazim ninkaa fadhiya inuu maxamed yahay fadhiga samaynaya waa xukun waa jaazim waayo xisba ayaa ayaa ayaa igaadhsiiyeyoo waa mushaahado shay aad indhaha ku haysid weeyaan ama maqal ha noqdo ama aragti ha ahaado ama urin ha ahaado ama dhadhamin ha ahaado ama taabasha wixii xiska u keena waa saas xukun jaazime weeyaan markaa wa xukunka jaazimka ah in lam yaqbal hadduuna aqbalaynin tagayuran doorsoon hadduuna aqbalayn iyo isbedelid isbedel ma aqbalayo ma doordoorsoomayo fa cilmun cilmi baa la odhan xukunkaa jaazimkiihi markuuna isbedeli karayn waa inuu xisku igaadhsiiyo ama caqligu igaadhsiiyo maxaa la odhanayaa markaa aqbal markuuna aqbalayn taqayurka waxaa la odhanayaa waa cilmi shakigu wuu ka duwan yaho waa ninka halkaa dambe fadhiya markaan kala garan la'ahay kuu yahay ka shakisanahay waa maxamed waa suurtagal may waa calina waa suurtagal dee kaasi taqayur buu aqbalaa waa maxamed buu noqon karaa calina wuu noqon karaa wax kalena waa noqon karaa kaasi kolkaa cilmi ma aha wa ina danna laa yugnii min alxaqi shay-a hadduu shaygu male yahay waxba kuma qabanayo waa waxaa isbedeli karaya laakiin shaygu hadduu cilmi yahay waa shayga aan doorsoomaynin weeye eed arkaysid wajaazimuhu xukunka jaazimka ihi wاlxukmu اljaazim weeyi wajaazimuhu xukunka jaazimka ihi in lam yaqbal haduuna aqbalaynin tagayuran doorsoon uu doorsoomo fa cilmun waa cilmi cilmigu waa xukunka jaazimka ah aan doorsoomaynin saddex qodob buu leeyahay markaa kow waa inuu cilmi yahay laba waxa weeye cadamu qabuulihi ataqayur saddex waa inuu jaazim yahay saddexdaa qodob baynu haynaa waa xukun jaazimo oon mutaqayir ahayn fa cilmun baa la odhan markaa cilmi wa ilaa haddii kale wa ilaa haddii kale waa haddii uu taqayurka aqbalayo haddii taqayurka uu aqbalayo wa ilaa haddii kale uu doorsoomi karayo factiqaadun ictiqaad baa la odhan saxiixun oo صح a ah welibana in daabaqa hadduu mudaabaqeeyo alwaaqica sida xaqiiqada ah ee nafsulamarka ah hadduu xaqiiqada waafaqo waxaa la odhanayaa ictiqaad saxa baa la odhan haddii uu xaqiiqada waafaqo weeyi masalan nin ayaa ayaa loo fatwooday arrin baa loo fatwooday waxaa lagu yidhi laba ragcadood ama inaad tukato sideed ragcadood adugu inaad eh, barqinkii salaad tukato sunatu duxaa ajri badan baa ku jira waa kuu sunna iska tukaa la yidhi isagoon eegin oon gidee nin maaha aqoon leh isagoon baadhin oon diinta baadhin ayuu xukunkii loo fatwooday qaatay xukunkaa markuu qaato eeg waa xukun eeg jaazim ah laakiin yaqbalu tagayur ah ilan isagu muu arkay inuu rasuulku yidhi sidan inuu ilaahay yidhi mana arag dee ma ogtahay ninkan unbaa u fatwooday ninkani markuu ufatwooda u yidhi masaladaasi waa saase saa u qaada sidii unbu isdhaaye unbu isna yidhi sidii unbu u qaatay waa factiqaad saxiix waa ictiqaad sax ah hadduu waaqica waafaqo oo maalan xukunkaasi markuu diinta waafaqsan yahay sidan duxuu u yahay waa ictiqaad saxa ah baa la odhan hadduu diinta waafaqo wa ilaa haddii kale fa faasidun waa ictiqaad faasid ah oo haddii lagu yidhaha maalan labaatan ragcadood baa sunno ah oo sunnatu duxa la yidhahyee ku qabo ood haya tidhaahdo ood sidaa u qaadato oo qofku muqallid yahay uu sidaa ku tago dee diintii ma waafaqsanaa labaatan ragcadood oo sunnatu duxa la yidhaha maynu maqallay ma jiraanba waad aragtaa waa ictiqaad faasida buu noqonaya hadduuna jaazimba ahayn ka warrama hadda iminka tagayurkii baynu qaadanay markuu isbedelo ayaynu qaadanay haddii xagga jaazimka uu iska bedelo ka warrama oo jaazi hayruuljaazimba uu noqdo وغير الجازم كجازم كا اي قفك او كو ادكيسانيو غيركي ظن وظني هدي شيء حكمك اولا جازم اهين حكم اد كو ادكيسانيسا اهين اي حكم اد ململينيسا او يahay ama xukun maxaan ku dhaad ka shakisantahay uu yahay ama xukun ad ismoodsiinay markuu yuuna jaazim ahayn waa dhanni wa ghayru jaazimi dhannu waa male maluhuna waynu arki doonaayo masaa'ilka dhanniga awaynu arki doonaa meelo badan buu inoogu iman doonaa wa wahmun iyo wahmi ismoodsiis waa daciif wahmigu wa shakun iyo shaki saddexdaasuu noqonaya xukunka khayruljaasimkiihi xukunka khayruljaasimkii ama waa danni ama waa wahmi ama waa shaki waxaa la yidhaha markaad shaygii garan weydo shaygaa aad garan laaday markaad ka shakido haddii dhinaca raajixa ah aad u malaynayso waa halka a dambe fadhiya ayaan kala garan waa inuu nin yahay iyo inuu gabadh yahay ilan waa nin waxaan u maleeyey waa male maaha ma hubo laakiin wan maleeyuun muxuu noqonayaa kol haddaan maleeye inuu nin yahay malahayguna uu waaqica waafaqayo maxaa la odhanaya markaa dhinacaa markaan ka eegno waa dhanni waa male haddaan u maleeyo inuu gabadh yahayna uu nin yahay uu nin noqdo maxaa la odhanayaa malahaygaa gabadhnimada aan u maleeyey dhinaca daciifka ah baan maleeyey maxaa la odhanayaa wahmi baa la odhanaya hadday ii sinaadaan mid aan kala rajixi kari waayo ma nin baa mise waa gabadh ninnimaduna iguma xoog badna inuu nin yahay gabadhnimaduna iguma xoog badna way ii siman yihiin maxaa la odhanayaa markaa shakigu waa musaawi waa markay kuu sinmaan labada daraf markay kuu sinmaan waa shaki ka saxdii markuu kuu rajaxmana waa danni oo mala'a ka daciifkii markuu kuu rajaxmana waa wahmi oo ismoodsiisa weeyi waad aragtaa saddexdaana wakayruljaazimi ka jaazimka a kayrkii dhanun dhanni iyo male weeyi wa wahmun wahmi weeyi oo ismoodsiisa wa shakun shaki weeyi oo qofku shakiyo liannahu isagu raajixun waa mid raajixa liannahu ayuu u noqonaya markaa raajixuntaasi dannigii liannahu isagu raajixun waa raajix oo waa ka xooga badan o amase liannahu marjuuxun yuu u noqonayaa liannahu marjuuxun taasina wahmigii o amase o amase musaawin liannahu musaawin waa musaawi oo way siman yihiin yuu u noqonayaa musaawigu shakiga wey ooba markayna midna kuu xoog badnayn waxaa jira haddaba cilmigu oo xukunka jaazimka cilmigii kol haddaan cilmigii soo tilmaanay oo nidhi wajaazimuhu in yaqbal tagayuran fa cilmun eeg hadalkii hore quyuuddii hore tacriifuu cilmigu leeyahay baynu ka qaadanaynaa hadalkaa hore maan tacriifu cilmigu leeyahay laga qaadanaynin cilmigu waa maxay marka koobaad waa xukmun maxay ku sifaysan jaazimun maxay ku sifaysan laa yaqbalu tagayura saddex tilmaamood horta ko waa inuu xukun yahay laba waa inuu jaazim yahay saddex waa inuu laa yaqbalu tagayura isbedelada waa inuuna aqbalaynin saddexdaa qeyd markaynu wada helo ayuu cilmi noqon hadaba cilmigiibu si si saraaxatan halkan inoogu tilmaamaya halkaa hore waynu ka soo fahanay cilmiga saraaxatan buu laakiin halkan inoogu sheegaya falcilmu cilmigii falcilmu cilmigii haddaba cilmigii buu doonayaa inuu ka hadlo xukmun waa xukun xukunka oo jaazimun jaazimo oo go-an oon ismoodsiis ahayn iyo male male xukunka oo laa xukunka oo laa yaqbalu aan aqbalaynin tagayuran doorsoon aan aqbalaynin doorsoonna ma aqbalo waxa laysku qabtay haddaba war horta cilmigu sidiisa ma nadari baa mise waa daruuri ma nadari ba mise waa daruuri nadari iyo daruuri inta badan cilmigu wuu u qaybsamaa qayb nadariya iyo qayb daruuriya qaybta nadarigu waa qaybta aan fikirka kaaga baahnayn daruurigu waa qaybta aan fikirka kaaga baahnayn waxaa lagu odhanayaa qaybtaasi waa daruuri waayo fikirkaagama baahna waad iska helaysaa markaaba iminka maalan juska iyo kulliga yaa weyn juska iyo kulliga yaa weyn culimo ma fikir bay iga baahan tahay jus iyo kulli markaan isbarbar inuu kulli weyn yahay ma masale ka fikiraya ya masaajidka iyo tiirka iyaa weyn masaajidkaa weyn jus iyo kulli waas ah. waa iska daruuri waxaa laga yaabaa mararka qaar inu inuu nadari noqdo wax fikir kaaga baahan waa masalan weysada oo kale markii ay niyo u baahatay baahida waajib inay tahay niyada weysadu oo kale waa shay nadari oo fikir baahan waa inaad fikirtaa oo axaadiista ku soo aroortay aad eegtaay ood waxyaabo badan ka eegtaa waa nadari markaas oo kale cilmigu nadari iyo daruuri labadaasay u qaybiyaan sheekheenna waynu arkaynaa insha allahu tacaala halku u socdaaba waa nadariga iyo daruuriga weey ragga qaar baa le war cilmigu waa iska daruuri sidaa darteed lamaba tilmaami karo afar qowl baa ku jira cilmiga qolo waxay yidhahdeen cid cilmi tilmaami kartaa ma jirto qolo waxay yidhahdeen cilmi waa maxaa loo tilmaami kari waayey baa la yidhi wuu inoo dhawaaday dhawaaday dhawaado qof kastiba aqoon buu leeyo shaygu hadduu ku dhawaado wuu ku indhatiraa hadduu shaygu kuu dhawaado wuu ku indhatir ayaa cilmi tilmaami kara bay yidhahdeen waa calaa cashaadan bal isku dhawe haddaad isha saarta maad arkaysaa shayga kastoo kuu dhawaadaa wuu ku indhatiraa bay yidhahdeen war cilmi lama tilmaami kare naga daaya bay yidhahdeen qoladaasi qolo waa nadari bay qolo waa kan qolana way qaybiyeen oo nadari iyo daruuri bay ka dhigeen falcilmu cilmigu haddaba xukmun waa xukun xukunka oo jaazimun jaazim ah oo la jasminayo oo male iyo shaki iyo aan dee go aan lahayn laa yaqbalu ma aqbalayo tagayuran doorsoon fa huwa isagu nadariyun waa nadari cilmigii nadari buu noqdayo wuxuu u baahan yahay hadaba fikir buu u baahan yahay in inta laga fikiro la eego ayuu u baahan yahay fa huwa nadariyun yuxaddu waa la xadayaa fil asaxi qowlka sixada badan yuxaddu waa maxay waa la tilmaami ragga qaar baa yidhi lama tilmaami karo waa fil asaxi buu ku yidhi haddaba fil asaxidaasi labada jus bay u noqonaysaa labada jus waa labadee waa nadari fil asaxi waa yuxaddu fil asaxi labada jus bay ereyga eh, fil asaxidu ay u noqon labadaba war ka jiro oo de waad arkaysaa inuu khilaaf ka jiro imaamu raazi ninkii la odhan jiray wuxuu isagu qaatay cilmigu inuu daruuri yahay daruuri cilmigu waa iska daruuri keliya wuxuu kaaga baahan yihu naftaadoo yaro fikirto yaro daymooto uun iktisaab iyo wakti iyo waxyaabaha kaagama baahna buu leeyahay cilmigu waa daruuri inaad is og tahay inaad cilmi leedahay waa iska daruuri buu qabaa inaad is inaad cilmi leedahay waa iska daruuri buu qabaa waad aragtaa qaala almuxaqiquun qolada muxaqiqiinta la yidhaahdaa waxay yidhaahdeen masalu halkan noo soo socdaa qaala almuxaqiquun qolada muxaqiqiinta la yidhaahdaa waxay yidhaahdeen walaa yatafaawatu cilmigu ma kala tagsana oo ma kala tago ilaa bikasrati lmutacalaqaat mutacalaqaadkiisa farabata mooyaane cilmigu waa waaxid bay yidhahda cilmigu waa waa shay qura cilmigu ma kala duduwanaado ama ma kala awood bato ee wuxuu ku kala duduwanaadaa un mutacalaqaadkiisa oo kala duduwan inaad shaygaa ogaato salaad in la yidhaha kaana ogaato zaka in la yidhaha kaana cilmigu mutacalaqa halkuu ku tacalluqayuunbaa farabadnaynaye cilmigu waa waaxid ashaacirada ayaa qabta kelmaddaa odhanaysa cilmigu ma ma ma tafaawud male oo ma kala tagsane waa waaxid waxa weeye cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa waaxidah kolka cilmigii kalena kaasaa looga qiyaastay oo cilmigu ma aha wax badan oo kala tagtage waa mid qura oo halkuu ku tacaluqaya un ay kala duwan tahay garashadii unbaa marna ku tacaluqaysa salaada bay yidhaahdeen marna garashadii unbaa ku tacaluqaysa zakada bay yidhahdeen marna garashadii unbaa ku tacaluqaysa bay yidhahdeen qofkan ninka ah marna garashadii unbaa halkaasay la mareen oo waxay dhahdeen cilmigu mutacalaqaadkiisa unbuu ku kala duwanaadaayuu qaybo ku yeeshaaye sidiisa cilmigu waa waaxid bay yidhahdeen mas'aladaasi runtii waa mas'alo waxyaabo badan ay ka dhalan karaan waxyaabo badan oo aan fiicnayn ayaa xataa ka dhalan karaa waxaa ka dhalan karta mas'aladan iimaanku mana nusqaamo mana yaraado mana ziyaado mana nusqaa mana mana mana nusqaamo iimaanku ma nusqaamo oo ma ziyaado in la yidhaah ka dhalanaysa waa shay meenun taagan waxaynu ognahay bukhaari oo kale kitaab idil buuba ka qorayba aliimaan yaziid wa yanqus iimaanku wuuna ziyaadaa wuuna nusqaamaa oo waad og tahay laakiin wax yaroo meel yaalo oo go-an oo halka mutacalaqiisu uni uu kala duduwan yahay markaad rumaynayso ilaahay iyo markaad rumaynayso rabbi iyo markaad rumaynayso eeg hadda halka mutacalaqaasi uu kala duduwan yahay ma ahe waa iimaan yaziid wa yanqus markay cibaadadaadu badatana iimaankaagii wuu xoogaysanayaa markay cibaadadaadu yaraatana iyo daacadaadu iimaankaagii wuu kogayaa oo wuu qaadhayaa wuu kugu dhex qaadhaya waad aragtaa qaala almuxaqiquuna muxaqiqiintu waxay yidhaahdeen walaa yatafaawatu ma kala tago waa cilmigu ilaa bikasrati lmutacalaqaat mutacalaqaadkiisa oo badbadnidiisa mooyaane waljahlu jahligii haddaba intifaa'ulcilmi waa cilmiga oo anfooma bilmaqsuudi maqsuudka loo cilmi yeesho fil asaxi qowlka sixada badan halkana jahligii buu doonayaa inuu tilmaamo jahliga waxaynu ku arki jirnay in lagu tilmaamo tilmaam kale oo la odhan jiray cadamu lcilmi camaa min shanihi alcilmu waa in qofku uu cilmi uuna lahayn shaygii inuu cilmi yeesho ay ahayd oo cilmigii waaya waxaa inaga baxayay haddaba gidaarka oo kale gidaarku hadda macaalimba mise waa jaahil gidaarka maxaynu nidhahnaa dhulka ka warrama dhulka horta macaalimba mise waa jaahil iyo cirka iyo eeg waxyaabahaasi maadaama camaa min shanihi lcilmu ayna ahaynba waxyaaba marka horeba cilmiga lahaayo de cilmi looga fadhiyey ma ahayn jamaadkan cilmi loogama fadhiyin ridu inay salaada kuu sheegto ay salaada waajibnimadeedii iyo sekadii kaala hadasho cilmi maa looga baahna adhiga dee adhigu kolkama waa caalim baad odhan mise waa jaahil baad odhan war meeshan kuma soo arooro jaahil ku tilmaami maysid wallahi adhigani waa jaahil ma odhanaysid iyo geelani waa jaahil ilin marka horeba cilmi iyaga loogama fadhiyin camaa min shanihi lcilmu ma ahayn marka horeba haddaba sheekeenu si masaladaa uu uga soo gaabsado wuxuu ku yihi intifaaculcilmi waa cilmiga oo anfooma intifaaulcilmi cilmigiibaa anfoomay haddaba iyaga kama anfoominoo dee marka horeba cilmi loogama fadhiyin intifaaulcilmi bilmaqsuudi maqsuudka loo cilmi yeesho shayga loo jeedo oo cilmigiisi lagaa waayo waxa isla soo hoosgelaya basiidkii waa fil asaxi qowlka asaxa ah. waxa isla soo hoosgelaya haddaba basiidkii iyo murakabkiibaa isla soo hoosgelaya ilan jahligu basiid iyo murakab buu noqon jiray inaadan shayga garanayninba kan maxaa la yidhaha ma garanayo eegada maxaa la yidhahdaa ma garanayo mar inaadan garanayninba asal ahaanba shaygan kaasi waa jahli waa jahliga basiid ah inaadan garanayn baad is og tahay waa basiid isagun baad garan la-dahay iyo inaad shayga si kale u garato kan maxaa la yidhahdaa waa ajrumi kitaab baa la yidhahdaa ajrumiya ya kan maxaa la yidhahdaa kitaab ajrumiya kolka eeg jahligaa maxaa la yidhahdaa haddaad kan tidhaa waa kitaab ajrumiya murakab baa la yidhaahdaa oo wuxuu murakab u noqday laba jahli ayaa kugu jira horta kow waxaad jaahil ka tahay shaygani wuxuu ahaa ilan mobel bu ahaa sow maaha shaygan mobilka ee markaan saa u qaaday ad tidhi waa ajruumi horta jaahil baad ka noqotay shaygan ma garanaysid waa kow waxa kalood haddana garan weyday inaadan garanaynin inaadan garanayn maad garanaysaa ma garanay waxaad moodaysaa inaad garanayso oo ajruumi baabaad leedahay weeyi kolkaa laba jahli shaygii oodan garanayn iyo inaadan garanayn oodan isgaranaynin waxaa la jahliga murakabka abaa ah, ugu xun qof aan aqoon lahayn oo isku haysta haddana inuu aqoon leeyahay cidima qancin karto sosaa ma ogid eeg aqoon male ismana oga inuuna aqoon lahayn wuxuu isku haystaa inuu aqoon leeyahay buu isku haystaa cid alla cid qancin kartaa qofkaa ma jiro waxa weye waa jahliga ayaa murakab ah waxay culimmadu yidhahdeen qofka hadduu xanuunsanayo hadduu is og yahay inuu buko dee dhakhtarkuu tegayaa ilan wuu bukaa sow maaha wuu isgaranayaa inuu buko dhakhtarku tegaya laakiin qof bukaa hadduu ismoodo inuu caafimaad qabo ka waran qofkani wuu bukaa wuxuuna ismoodayaa inuu caafimaad qabo dhakhtar miyuu tegayaa qofkaasi ma tegayo wa xanuunkiisa hasi toogun waa jaahilka murakabka ah waljahlu jahligu intifaau lcilmi cilmiga oo anfoomo weeye bilmaqsuudi maqsuudka loo cilmi yeesho fil asaxi qowlka asaxa ah waxaa iska soo hoosgelaya baynu nidhi murakabkii iyo basiidkii ereyga intifaau lcilmi waxa inaga baxay xoolihii iyo gidaaradii iyo dhulkii ayaa inaga baxay bilmaqsuud baa loo cilmi yeelanaya shay maqsuud loo qasdo ereyga bilmaqsuud ah waxa inaga baxay garasho la-aanta adan dhulka hoostiisa garanayn iminka maad garanaysaa timahaagu intay yihiin timahaagu intay yihiin maad garanaysaa horta may ma garanaysid hadda carada maxaa talow marka afartan baac marka dhulka afartan joog marka hoos loo qodo maxaa ku jira maan ognahay wax halkaa yaalla ma jaahiliin baynu nahay haddaba dee jaahiliin lagu odhan maayo qofkaan dhulkaa hoose waxa ku jira garanaynin iyo timihiisan iyo daaqa iyo waxaa qofkaan garanayn jaahil lama yidha waayo maqsuud buuna ahayn ma maqsuudba intifaau lcilmi bilmaqsuud marka lagu bilmaqsuud shay loo qasdo marka aad garan weydo ayaa lagu odhanaya waa jaahil dee dhulka hoostiisa waxaa ku jira maqsuud maqsuud ma aha oo looma qasto timaagan waxaad ku saaranna ma maqsuudba maqsuud maaha jaahil laguma tilmaamo markaa qofkaa waljahlu jahligii intifaaulcilmi cilmi anfoonkii weeyi bilmaqsuudi maqsuudka loo cilmi yeesho fil asaxi qowlka sixada badan dee tacaariif badan oo kale ayaa jirtay saasu asax ku yidhi oo waa asaxi baa soo qaatay buu ku yidhi wa sahwu sahwiguna alghaflatu waa mooganaan can ilmacluumi shayga macluumka ee la garanayo la mooganaado sahwigu sidiisa waa in khaflo ay qofka ku dhacdo oo shayga macluumka uu kaflad kaga jiro haddaba kafladaasi wuxuu ku baraarugayaa baraarug inta ugu yar buu ku baraarugayaa sahwi marka lagu leeyahay inta ugu yaree lagugu baraarujiyaad ku baraarugi hadduu sahwi kugu dhaco subxaana allah lagu yidhaha ka waran miyaadun markaaba garanayn ragcad ka tagtay waa sahwigii kolka inta ugu yar ayaa sahwiga lagu baraarugaabaa la yidhaahdaa waxaa khilaafsan nisyaanka ilowga qof haddaba subxaanallaahi la yidhi oo ilaaweyba intuu tukaday muxuu mxuu muxuu garan ma sujuud baa loo leeyahay subxaana allah ma atixiyaad baa loo leeyahay subxaana ma ragcad baa loo leeyahay subxaana allah subxaana waa maxay talow dhinac la dhinac uu ukaco ma garanayo nisyaanku waa zawaalulmacluum shaygii macluumka ahaayoo kaa zuulada oo dib markaa aad u soo beranaysid waa nisyaanka la yidhaha zawaal lmacluum afl saawiguna waa kaflo waa yaro mooganaan adigoo yaro maqan oo shaygana dhinac kala socda haddaba inta ugu fudud baad ku baraarugaysaa wasahwu sahwigu alkaflatu waa kaflad can ilmacluumi macluumka laftiisaba kaflad laga galo oo kaafil qofka uu ka noqdo ragga qaarkood waxay ku kala saareen waxay yidhaahdeen زوال المعلوم عن القوة والحافظة والمدركة waxay yidhahdeen shaygani inuu ka zuulo xaafidadaada inuu ka zuulo waa kaydka mudrikadana inuu ka zuulo waa tii wax haleelaysay ee raamka ahayd waa raamka iyo hadhiskigaba inuu ka baxo labadaba hadduu raamka iyo hadhiskigaba ka baxo maxaa la odhanayaa labadaba markuu ka waa عن can ilxaafida inuu xaafidada uun ka baxo ee mudrikada tii garatay inuuna ka bixin mudrikadii inuuna ka bixin mudrikada haddii oo xaafidadu uu xaafidada oo qura uu ka baxo taas weeyaan buu ku leeyahay ayaa la odhanayaa haflada ama sahwiga wa sahwu sahwigu alghaflatu waa in kaflad laga galo can ilmacluumi shayga macluumka ah in sha allahu tacaala cashirkeeni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa والله سبحانه تعالى على وعلم